bismillaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah calaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu afar boqol iyo sagaaliyo toddobaatan faslu fi ljibaayati wa sababi naqsiha wa wufuuriha faslun fi ljibaayati wasababi naqsihaa wa maanta waxaynu qaadan darsigaas maanta qaadan keliya isagana aljibaaya aljibaaya waa dariibada wey waa dariibada ama waa cashuurta cashuurta imika afka imkaanu isticmaalna cashuur sooma naano af waa dariiba wixii aan zakada ahayn wixii zaka aan ahaynee xoolaha laga qaadaa jibaaya ama wax allaala wixii xoola laga qaadaba waa jibaaya ama zaka ha noqdaan ama yaanay zaka yaanay noqon dowlad buu ka soo hadlay ninkani markaa dowladda dhisaya iyo horumarkeeda iyo xooggeeda iyo ciidan iyo waxbuu ka soo hadlay khamiistii horeba way naga qaadanay dagaalka alxarb marka maanta wuxuu culayska saari doonaa haddii ilaahay idmo dowladda iyo xoolaha bal waxaad arki doontaan waxaad arki doontaan ilaahay kheyr ah ilaahay dembigiisa ha dhaafo hana u naxariistee waxaad arki doontaan waxaad moodaa inuu daaqad ka soo eegayo mustaqbalka daaqad fog inuu u saaran yahay wakaanahu yasifu xaalana waxaad moodaysaa ninkaasi maanta inuu inagana inuu ina tilmaamaayo caalamka islaamka iyo dowladahan iyo lacagahan dadka laga qaadqaaday iyo waxan oo wuxuu yihi faslu fi ljibaayati wa sababi naqsiha wa wufuuriha jibaayadda waa dariibadii waa cashuurtii cashuurta maxaa nusqaamiya maxaana kobciya korna maxaa u qaada waa darsi dhaqaale yaasiin hada darsi dhaqaale qololkan iqtisaadiyiinta dhigta waa darsigoodii maanta weyaan sideebay cashuurahan la qaadayaa ma waxbay kor u qaadaan dhaqaalaha saameyn intee leeg bay saameeyaan mise ma saamey markaan dhammaynaan isagaan maanta akhriskiisaan badin doonaa leanna waxaan ka dhaafaan waaye waxaan ninkaa maanta kitaabkiisa aan idhaahdo maxay talo tusaale ima anfaci waaye markaa isaga isku dayaan akhriya maanta in yar baan halkaa kusoo qorqoro ka dabageyn doona aniguna ka dabageyntii iclam ana aljibaayata wala dowlati takuunu qaliilata alwasaa'ici kaiirata aljumlati wa aakhira dowlati takuunu kaiirata alwasaa'ici qaliilata aljumlati sidaa ninkan markaa uga baranay kitaabkiisa fasli walba baragaraafka ugu horeeya ayaa madkhalu ah waxaa dambe oo dhani waa qurqurxin un markaa sadar iyo barhka hadduu kuu baxo jibaayo waad haysaa inta kale waa marba meel buu kaga imanaya yukiru اlamilata tusaalooyinku buu badinahaya iclan buu yihi war hoy ogow ana aljibaaya jibaayadii waynaga sheegno waxaynu nihi waa xoolaha ay dowladdu ummaddeeda ay ka aruuriso ee jibaayadada awala dowlati dowladdu marka ay casaabiyadeed ay xoog badan tahaye cusub tahaye mabdaii la sheegaya dhabuu yahaye allahu akbar allahu akbar uu dhab yahay de markay baashu cusub tahay he qaliilat alwasaaici alwasaaic waxaad ku afcaarib waxaad ku qorataa qaliilat alcibci culays dadka culays kuma hayso kaiirat ljumlati aliiraad ku qor aljumla waxaad ku qortaa aliiraad soogelke waxaa ummadda ka soo xeroodaana waa badan yahay axsan allaahu ilayk waxaa dadka ka soo xeroodaana waa badan yahay culayska dadka saarana waa yaryahay iir waa bilowgeeda hore ummaddu waxay bixinayaanna waa culayska saaranna wuu uu yaryahay wa aakhira dowlati dowladdu markay faaqday kibirtana takuunu kaiirata wasaa'ic culays bay ummadda saartaa qaliilat اljumlati dadka waxaa ka soo xerodaana waa yaryahay hadihi dowla hada mabda min mabaadi اliqtisaad naam wuxuu yihi mid halkan aan ku soo qoro kaafiruun weyn ah kaafirada kale waa weyn soo ba hada kaafirun kabiir arthur arthur lafer ay dhahaa arthur lafer lafer waa l a double f e r kuna sagaal boqol iyo afartanki waa cusub yahay isagu kuna sagaal boqol iyo afartankii dhowaa ayuu ahaa isagu wuxuu yihi aلضariibaةu taqtl الضariiba jumladda isagaa le ka ikhtisaadan hada اkaafir aلضariibaةu taqtl الضariiba ummadda wixii aad saartid ee bixi aad tidhaahdaa waxa ummadda ka soo noqonaya un booy yaraysaa haddaad ku badisid waxa ka imanaya ayuumbaa yaraada wayla dhuundhuumane koow shaqada iska dayni laba iminka sooma maqashaan marka cashuurta berbere la yidhaahdo kor baa loo qaaday tujaarteenu maxay sameeyaan boosaaso inbaa aadda koow way ka jabantay cashuurta qaari jabuuti qaar waxay dhahdaan kama shaqaynba maynaba dooddaa lagu hadida barkanbaa nagu keeniba maynaba hee maxaa badan cashuurtaa badan nin gaalkaasi wuxuu qabay addariibatu taqtulu dariibata waxaanu yidhi alafraadu mustaciduuna lilcamal waa fira bini aadamku marka uu aaminsan yahay inay wax soo gelayaan dakhligiisu badanayo ganacsigiisu uu socdo marka uu aamino hee markaasuu qofkaasi maxay tolay shaqadiisa u badiyay oo markaan aamino inaan wax soo gelayaan haddaan laakiin inaad wallahi markabkaasaan keenay waxaasaan keenay wixiiba cashuur la iga qaadaya wixiiba maxay tolay shaqaalihii baa iga qaadanaya wixiiba halkan ay haddaan aamino buu ku laafro laafar de wuxuu odhanaya marka wax iskaba daabade fadhigayba ku fiican tahaybe maxaaba ku gelinaya adariibatu taqtulu dariiba kuna sagaal boqol iyo afartankii bn khaldun isna muxuu leeyahay aljibaayatu taqtulu ljibaaya <laughs> waxay markaa ummad aan dadkeeda qiimeyneynin oo aqoonyahankooda qiimeyneynin waxaan jaamacadaha in lagu dhigay ahayd waxaan wadooda laga sameeyo oo hada ibn khaldun lix boqoloo sano ka hor buu ku leeyahay aljibaayatu taqtulu ljibaaya haddaad culayska saartid dadka waxba dad ka soo bixi maya dadka data orda oo shaqaysta culaysnimo saarayana waxaad aruurinaysaa nagu badan doonaa iyaga inkabkooduna wuu inkamkoodu inuu badanaya khalaas اعلم أن الجباية أن أول دولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة انت أول شيء سمع واي والسبب في ذلك وأفكي سيدي بركو انت هو قاعدة سيدي قعد القاعدة والسبب في ذلك محاك محاك اللي أرنك أن الدولة إن كانت على سنن الدين dowladdu marka hore hadday ku taagan tahay sanan waa ariiq wadadii diinta soo maynu soo sheegin xukunku inuu yahay agtiisa saddex soo maynu soo sheegin hadday tani tii diinta ku taagneed hadday tahay buu ku leeyahy falaysa ila almagaarimu الsharciyaة min الsadaqaati wاlkharaaji wاljizya saddexdaasaa soo gala dee oo waa maxay sadaqaad horta way soo galaan kharaajna waa soo galaa jizyana waa gaal baa laga qaada iyo mxuu ahaa dimay wax kula joojooga saddexdaasaa soo gala wa hiya qaliilat lwasaa'ic qaliilat lcibci saddexdaasi dadka culays dheeraad ah kuma hayaan lanna miqdaar azakaati min almaal xoolaha zakada laga qaado waa taqaanaayo waaba yaryahay ama ha laga qaado beer ama ha laga qaado xoolo jizya waxaa la qaadaana waa yaryahay kharaaj wixii loo bixiyo ee kharaj wixii dhulka ka soo baxaya rikaaska iyo batroolka iyo dahabka wixii la helo ee jumlad lagu helo ee maxuutal cushriga laga qaado waay waxaas waxaasba waa buu ku wa hiya xuduudun laa tatacaddaa intaasna dadka wax culays ay ku haysaa ma jirto koow waa hadday tahay diintu hadday waa hadday dowladdu ay tahay muxuu dhahay calaa sanani calaa sanani diin da taqaanaa jizena waxbay ku qaadataa zakana ummadday wax ka qaadataa kharaajna way ka qaadataa rikaazna way ka qaadataa dadkaasina ummaddana culs kuma aho marka ay bixinayaan de waxayba u bixiyaan diin ahaanba iyagu bixiyaanba <laughs> dowlad waaa la siya marka zakada bixinayo de jannadoonna waan ah ila waajibkii baan iska bixinayaaye de ninkii laygu yidhi u dhiibna waan he waan u dhiibaya wain kaanat calaa sanani alcasabiyati haddaana diini meesha taaganayn dee ay tahay casabiye hadday tahayna wa taallub iyo qabsi falaa budda min albadaawati fii awaliha bilowgeeda hore waynaga dowlad waxay ku bilaabmaan iyagoo saadijo oo miyi ka ku bilaabmaan waynaga nidhi haddii ay tahay kamaa taqadama saan kuugu soo sheegay walbadaawatu asalkeeda taqtadi almusaamaxata walmukaarama reerbaadinimadaaba waxay leedahay ku leeyay waa ninkaa xoolihiisa u nabadgeli markiisa horeba calaa badow ish calaa badow halkaas almusaamaxa wاlmukaarama ku dhisan yahay buu ku leeyahy markiisa hore wakhafdi اljanaax nin isqaadqaad badan maa ninka miyi ka yimid wاtajaafi can amwaali الnaas xoolaha hantidoodana inuu dhaco dee weli xarfad weli xariif ma noqon weeye baash markay cusub tahay qofku xariif maaha buu ku leeyahy wاlgaflati can taxsiili dalik wayba ka dhoohan yihiinba xoola aruursiga ila naadir in yar mooyaane fayaqilu lidalika miqdaaru اlwadiifaة اlwaaxida waxaa yaraanaya marka waxa dadka laga aruurinayo wاlwasiicaةu alatii tajtamicu اlamwaalu fii majmuuca cibciga iyo culayska ummadda saaranna waa yarye yacni qofkan xukunka joogo dowladda markay hore cusub tahay buu ku leeyahay ayaan maxay ahayn xoola aruursi maaha bilowgiisa hore bilowgiisa hore maxay maaha xoola aruursi weli muu barande xirfadihii dadka isaga wixii ka baxayana waa yaryahayba tusaale somaliland lafteeda ku eega <laughs> isku sheegaa tusaale ha bal waxaad eegtaan dowladihii maxaytoo le anu daahir yaala idinku soo gaadhaa karaan waxaan idin waddanka waxaan imid daahir yaala oo joogaan imid aan waddanka ha cashuurtii la qaadaya iyo bajetka muxuu ahaa riyaale hadda markuu tegey dowla waxa la yidhi afartan milyan bayba ahayd ba wuxuu ka tegeyba afartan milyan buu bajetku qaadi jiray ba ahayd markaa de wasiiradiisii maaligiisiiyo raggii la jooga xariifiin may ahayn eh. dadka in aad wax looga caruursado afartan milyan toddobadii sanee ku xigay saddex boqol iyo sideetan ilaa afar boqoloo milyan bay from afartan milyan from afar milyan ilaa afar boqoloo milyan toddobadii sanee ku xigay bal intay boodeeg todoba boqolkiiba intay boode boqolkiiba intay boode from afar milyan ilaa afar boqol oo milyan ay maxay marka dawlad ka daciifo reere iminka heshiiyeyo meelaha ka soo daatayo qolooyin in yar lagu yar sasabayo na yar daaya la leeyahayo qaar la leeyahay calanka haynagu gubinayo intaa yar hooyo oo waxoo dhan baaba maxaa iska ahaa afartan afartan kaa milyan marka ninka weyne wax ku taga halkaa jooga taasi waa nin gaari serfiya iibsada gaari serfiya beriga haddii la iibsada ohan jiri alla wajir gaari serfiyu iibsaday ama xabad jago jago meelaha haddii laga iibsado inuu soo arki jirnay jagada ayaa leh walaal ninkaasaa la sheegayo ninkaasaa maaanta jagadii ku tegey adda intaaba waan joogno antaaba waan ogaa marka laakiin toddoba sano kadib <laughs> jaga maaha iyo serfiyo maahe maxay noqotay sakado iyo daaro iyo sideed abaq iyo <laughs> baasha xariifad bay noqotay marka aasay kule marka markay markay bilowga tahayna wuxuu ku leeyahay dadka jeebkooda waa laga xishoodaa dadka madaxdaa ka xishoonaysa markay dowladda cusub tahay marka laakiin xariifiin la noqdo ee expert loo yeedho ee rag canada looga yeedho ingiriiska looga yeedho aqoon-yahanada caruuriya cashuurta <laughs> ah, waaya bal ninka dhegeyso qolooyinkeedan dhaqaalaha dhigto hadaad haddaad waxaan wax ka qortaanna waad ficnaan leeda ma afkiina soomaaliya ku qorta dhegeyso wuxuu yidhi waidaa qallat اlwasaa'ic wاlwadaaئif dadka culayskii saarnaa iyo xoolaha laga aroorinayo hadduu yaraado cala racaaya ummadda maxaa dhacaya bal ninkan dhegaysta nashiطuu lilcamali waragibuu fiihi lafro <laughs> albiriطaani ninka maraykanka aqoon-yahanka ah, ah mucuud ibn khalduun haddii dadka laga daayo culayska ee barejarkaa la saarayo oo lado shaqo tag dadkii maxaa ku dhacay buu yihi nashaaq firfircooni waragibuu fiihi wayba jeclaanayaanba lanna nafta bani aadamka jubilat khuliqat ubicat nafta bani aadamka ayaa ah inay wax aruursato waana lagu abuurayba sax soo ma insaanku ma jecelya oolaa mise oolaa ma jecla ya mise ma jecelna awliya ilahay ban anagu arbaynu jecelna run baa jecel meel aynu marrun baynu laanahay aar waynu jecelna wainahu lixubi اlkhayri wainahu lixubi اlkhayri lahe lashadiid xub اlkhayr xub اlmaal alkhayru huna huwa اlmaal waaya marka insaankii wuxuu ku leeyay mar kale wax badan lagaa qaadi maayo ee weliba maxay tole duruufo fara badanna waa laguu sahlaya marka la yidhahdo nashaadkaasaa dhacaya hadduu dhaco maxaa dhacaya muxuu yihi fayaksuru اlictimaar isticmaar baad maqashe ictimaar ku qoran maanta imsaad isticmaar un maqlaysa ibn khalduun baa le fayaksuru اlictimaar dhulkii baa la camirayaa buu yidhi marka ila hantidiiba badanaysa qofka hayntiisiiba badanaysa dhul iibso kan dhis kan la soo daadeg guurso ubadka badi dumarka waxba mm, ictimaarkii magaaladiiba ka magaaladii way fidaysaa timaar ictimaar wayatazaayad اlxusuul aliqtibaaط biqilaة اlmagram wixii laga qaadayay baa yar soo maha markaasaa loo soo xuduubanaya oo loo tartamaya xasad ma odhana iktibaaط isticmaal iktibaaط wاlkhibطaةu islaamka waa xadiiskii de alkhibطaةu islaamka waa ogol yahay xasadka xaaraan ah yani walaalkaabaa shaqaysto afar markab la soo daadegay afar contaynar la soo daadegay adiga miyaad xaasidi mise khibطaa kugu dhici khibطaa kugu dhici hadda waxaad leeday adiguna lix iyo shan adiguna keen oo halkaabaa beer beertay xaasidiina maxaa kugu dhacaya buu yihi xusuul ikhtibaaq soo kanba shaqaysanaya soo kanba ma fadhiyo marka maxaa ku gelaya buu leeyahay motif motif baa ku gelaya alikhtibaaq baa leedahay ikhtibaaqkuna islaamku waa nebigu waa kay inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waay dhegayso afar muxuu yidhi waidaa kasura alictibaar ictimaar dhulkiibaa camirmay ganacsigiibaa booming afka gaalada booming noqday hee kaurat acdaadu tilka alwadaa'ifi walwazaa'ic sow hayntii may badan hayntii baa maxay tool badatay shaqo abuurkii baa badanaya horta dadka uu shaqo tegaya koow kadaalika de dowladdu waxay ka qaadan lahayd naalkeedaba ka heshame eh iyadoo culays saarinba waxaydii awal halka ay maxay toolayeen culays intay saarto ay wada qaadi lahayd ummaddii baa wada shaqo tagtay ummaddii baa mid walba uu diyaar u yahay inuu wixii wax uu ka bixiyo ma markay culayska saartee waxay aruurisaa badanayaa mise markay dadku wada shaqaalo noqdaane diyaan ay wada yihiine ummaddu ay wada ayun walba intaanyada utuuro iska aaminsiiy haddaba intaa iska sii haddaba adigu habbi ah lan wixii ku soo galay baa ka badan wixii lagaa qaadayay fakaurat iljibaayatu alatii hiya jumlatuha jibaayaddii dowladduna way badanaysaa bimacnaa halkay dowladdu iminka ay lix nin toddoba nin saaran tahay laan dabaleega halka dawladdu gebigeeduba saaran tahay lix nin toddoba ugu culabo shirkadood oo telecommunicational ama shirkadooda biriska baradhada inoo keena aha ee afarteena weji alle ay culays mid kuwaas u saarayso maha cidda wax laga qaada la daba socdaabo iyagaba waaba hadday cashuur bixiyaane waaba hadday hee cashuur cashuur bixiyaan tusaale kiish beriisaa la keenay layla socdaa kiish beriis u keenay taajir tujaarta ka berberuu keenay afar doolar buu berbere ugu yimid kiishkii markuu berbere yimid baa la yidhi waanu cashuurana kiishka hal doolar baanu saarana imisuu noqday shan doolar buu noqday dabeedna transportationkii buu soo saaray ila berbe laga soo raraya sooma gaadhaa soo qaadaya soo maha dabeedna waxaa la dhigayaa bakhaar baa la dhigaya waa laga rogaya soo maha intaana hal doolar ku darisna kiishkii imisuu noqday ninka taajirka ah kiishkaasi imisuu ku joogaa lix halkii doorare maxaa ku jira cashuurtii dowladdu ay qaaday lixda doolaree kiishku ku jooga anigii ka shacbiga ahaa halkii doorare dowladda cashuurta miyaa layga jaraya misaanaa iibsanaya soo ma iibsanayo cashuurigaad bixiya maanigaad bixiya mise taajirkaad bixiya abaa idiin sheegaya annagaa bixin marka cashuurta tujaartu cashuur ma bixiso somalilan tujaartu cashuur ma bixiso aan idin sheegaya ama dacas ha keeno ama dun ha keeno ama cunto ha keeno ama batrool ha keeno wuxuu doono ha keeno ma bixiyaan cashuur leesh cashuurtaan bixiya waa maxay lanna cashuurtu waa cashuurtu waa sidan adiraan bahalkaasi afar doolar buu igu joogaa hal doolar baad maxay tahay cashuur kiishkaan dul saaraya transportationkayga waan dul saaraya kaydkayga waan dul saaraya hadhow waxaan ka qaaday anigu shacabkaabaa maxaytoola ka qaadaya marka cidda culayska ugu badan dhaqaalaha wadankan uu ku dhacayo lacagta somalilan ay aruurisa cashuurta ay aruurisa kee laga keenaa waa koobka shaahid aad shubanaysid <laughs> koobka shaahid baqaaxida aad kubka labada kun aad ka bixinaysid ayaa waa meesha cashuurta laga qaaday xaqiiqa dhamba tahay mise dhan marka waay ay tujaartu ay u jeceliyiin somaliland inay aada uga shaqaystaan waxay u jeceliin culays baan culays baan saarnay cid odhanaysa maxay tiri war tan maahae tani waa masaakiintaa bixise eh aniga waxaad isiisaa sanadka waxa ku soo galay wallahi sanadkan waxaa soo galay labiyo toban milyan baa sanadkani soo galay labiyo tobankii milyan baan labiyo bar ku dhusanaya anigu labiyo barkaasaa cashuurku ah hada cashuurta xaqiiqiga waa ta shirkada telecommunication baad leedahay kanaad leedahay war maxay tiri aniga adigu ha ii qoondaynoo ha odhanin intaasaan ku siiye sanadkeen laanu ogiye waxaan rabaa anigu buugga xaqiiqiga buugga qarsoon maaha buugga xaqiiqiga waxaad igu dhufataa imisaaka soo galay wala waay soo galay onton milyan ontonkaamil ku dhusan ana cashuurtaydu waa taa saasaynu ku bixinaa xaqiiqada cashuurta la bixiya waa taas laakiin inagu saahe maa ku shaqayno walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waaya miskiin baa maxay leebaysa maalintii ah, garbo la furo allahuma صل calaa sayidina muxamed waay ha ku dar ha bilis ha cabir ku dar ha marka waxay yidhahdeen de mar haddaan oo xubnaanka soo saarnay soo saartay saas awgeed wixii cashuurtay dagaal laga qaadi lahaa xaggeen laga go-aantahay dagaal mid labaad aan kugu daro maadaama aynu laanta fafaqay dhammaanta mid kale aan kugu daro qaabka waddanka u shaqeeyo markay dowladuhu markay dowladuhu sii dhammaanayaane xilliyada xilliyada xilliyada doorashooyinku ay soo dhow yihiine kala guurka xilliyada kala guurkana tujaarta wax laga amaahdaa lacag badan waad maqlaysaan dowladdu dayn baa lagu leeyahay ma lihid central bankiya wax amaahiye iyo dowladdeenu amaahiye ah ciddan hadhow loo celiye amaahda soddon milyan toban milyan <laughs> labaatan milyan war ciddan ay ka amaahatee waayo waa tujaarteenna waa weyn ayaa amaahda saas marka marmarna maaa cashuurtii eh, sidaasoo kale marmarna ina aladiina aamanuu marmarna ina aladiina aamanuu wacamilu saaliaati waayahay halkaa muxuu yidhi waay wahuwa maca hada muطaru lidalik bima dacaahu ilayh tarafu الnaasi min kasraة الcaطاء marmar buu ku leeyahay waxaa badanaya tarafkiibaa badanaya tarafki wayna ka soo sheekeyna in badan bixintiibaa badanaysa ciidankiibaa fara badanaya booliiskiibaa fara badanaya dowladaha aakhirkeeda markay dowladuhu ay sii jabayaanay culaysku uu maxaytole uu bato fataksatu aswaaqu lifasaadi اaamaali suuquna wuu kacaya alkasaad waxaa weeyaan waxaa weeyaan somaali kasada yani suuq baa fadhiisanaya dhaqaal ahaan buu suuqii u fadhiisanaya suuq isma wado u fadhiisanaya wayudanu bidalika biikhtilaali اcumraani haddii markaa dhaqaaluhu uu wareegi waayana cumraankiiba yaraanaya wayacuudu calى dowla dowladana cudurkaasaa dib iyada ugu noqonaya walaa yazaalu dalika yatazaayad arinkaasina wuu kobcayaa ilaa an yadmaxila ilaa ay dowladdu ay saaxada ka baxayso sicir barar baa dhacaya noloshi baa cidhiiri noqonaysa maxaa yaraanaya markaa wixii soo gelayey iyo wixii ka baxayey keebaa badan wixii ka baxayay baa badan ciidankaa fara badan wixbaa fara badanaya laaluushiyadiibaa fara badanaya alcataaya lana casabiyadii aasaastay naga nidhi casabiyadda aasaastay waa lagu kacsadaa una waa laga tagaa soomuu soo odhan dhexda marka la maraya casabyo kalaa la samaystaa soo maha casabiyaadkaa kale kuulama joogaan mabda iyo magac waxay kuula joogaan marka haddaad ka jirtid tii ku soo dhistayna waad ka timid tanna waad ka jartay adduunkay kuula joogtay maxay kuula joogaysaa markaad ku ilaalinaysaa ila adduun bay kugula joogtaa ilan fahamtum ya hada kalaam ibnu khalduun raximah اllah waqad kaana waqaca minhu warkaa aan kuu sheegahayo buu yidhi waa dhacay biamsaarin dowladuu ka dhacay almashriq bariga fii ukhrayati dowla اcabaasiya dowla cabaasiya markay sii socotay si aan babaxaysay waxaanaan sheegayaa dhacay wاlcubaydiya faaطimiyiintii kaiir tusaalooyin badan baa dhaco waxaasoo kale ah wa furidat اlmakaarimu heer la gaadhay baa lagu leeyahay si dowladdu ay lacag u hesho calى اlxaaji fi اlmawsimi xujaajta in lacag laga qaatay nin kastoo soo xajinay lacag baa laga qaadan jiray bule waxba kugu soo dhaceen ya xajka iyo cumrada xataa lacag baa la qaadanaya ma jiri jirin ninkii ratidiisa iska koruu xajka tegi jiray dee xuduudina ma waxa yaraaday buu kuleey ma wixii soo gelayey iyo wixii baxaybaa marka muxuu ku qasbanaanayaa buu yihi meel allaale meeshii dhaqaaqaysaba inuu ka qaado lacag inuu ka qaado xataa cala alxaaji fi lmawsimi xaajka waxaa looga qaadi jiray cala ras ayaa looga qaadi jiray wa asqata salaaxu ddiin bnu ayaa baabiiyey tilka arusuumi cashuurta jumlatan cirbtu u jar wax allaale wixii dadka laga qaadi jiroo dhan salaaxudiin xilligiisii wuu joojiyey wa acaadahaa biaahaari alkhayr wuxuu ku bedelay boobkaa iyo ummadda waxaa laga boobayo khayr uu ugu bedelo iyagu bixiyaba ayuu ugu bedelay laakiin dowladdu markay sii dumayaan maxay bilaabaanbu yidhi maxay aruursi xataa in xajka wax laga raadiyo xataa xajka iyo cumrada in wax laga raadiyo wakadalika waqaca bilandolosi mashri hadduu kuu sheegay andalostuu ka yimid wadaadkanna warkaasi waa dhacay buu licahdi awaa'ifi toddobadii dowladoodee ka talin jiree toddobadii magaalo dowladamay ahayn magaalay ahayd qurtuba iyo karnaata iyo ishbiiliya iyo maxaytolemiiriya iyo sabtiya iyo wmima zaadanii fii andalsin alqaabu muctasimin fiiha wamuctadidi toddoba dowladood saasoo iswad cuncunaya oo magaalooyin waaweyn qurtuba iyo karnaata ugu waaweynaa ishbiiliya waxaasoo kale marka waxaa loo bixiyey maxay cahd dowladdii reer bani umayaa duntay markay duntay baa nin walba tuuladu haystay maxay ka dhigtay calan iyo dowlad iyo ciidan maxaa loo bixiyey markaa cahdu awaa'ifi ayaa loo bixiyey xataa maxaa rasmahu boobkaa ummadda hantida laga boobayey waxaa tirtiray yuusufu ibnu taashfiin amiiru lmuraabiiin cabdulahi bin yaasiin ardaygiisii cabdulaahi bin yaasiin amiir muraabiiin almuraabiiin almuraabiiin waa dowla dowlad xer ahbed xer cabdulaahi bin yaasiin baa arkay andalos wadcigeedu siduu yahay maqribka iyo morocco sheekh yaasiin afar boqol iyo labaiy sideetan sheekh ciisow afar boqol iyo labaiy sideetan wala isdiiwaan gelinayaaye jazaaka allah khayr allahuma salli calaa sayidina maxamed sab slm markaasaa wadaadka sheekh cabdulaahi bin yaasiin baa afartan konton dhallinyaro ah ayuu ka aruursaday almaqrib maroko ka aruursaday jasiirad yaroo ku taalla iminka muritaaniya jasiirad yar buu la tegey dhowr sanuu ku soo hayey qur-aankuu usoo dhigay diintuu usoo dhigay salaadihiibuu baray weliba cabdulahi bin yaasiin wuuu samayn jiray wuxuu inaana tarbiya ka soo hadhin sheegaya ruuxaan tarbiyad kama soo hadho imkaan isku akrina imku waa general information macluumaadku baynu isku sheegeena idinkuna ima taqaanaan ana idinma aqaano ha kitaabkaba kaan tagnan khamiista kan ayaynu dib isku aragna wax cilaaqado inaga dhexaysaa ma jirto imka macluumaad baynu isku dhiganaa macluumaad baynu isku dhiganaa qayb diinta ka mida weeyi laakiin maaha mishiinkii wax bedelaya maaha ilaa idin aqaano midmid idin aqaano yaa tahay waa caruurtaada reerkaaga maanta maxaytooda cashuur maanta deyn ma lagugu leeyahay kii daqiiqda ka soo qaatay daqiiqdii ma iska bixisay guriga layrkii ma iska bixisay maxay tooda ma guursanaysaa ma culays baa ku saaran ilaa aan mid mid u idin aqaano duruufihiinna idinkuna aad mid mid ii taqaanaan iyo duruufahayga oo dadkaasi si luxmadle ay iskugu xidhmaan mooyaane hargeysa iskama naqaano kutub baan isku akhrinaade arday iyo waxaan isku dhahay xirba isku dhahay imaam cabdulahi bn yaasiin yusuf bin taashfin hadhow toole ku xigi doona ayaa wuuu xortaas halkaa ku farsan jiray markaasuu salaada salaada jamaacada ardayga ka habsaama ragcadda koowaad toban jeedal buu ku dhufan jiray toban jeedal ardayga ragcadda labaad yimaadana labaatan ragcadda saddexaad ka yimaado soddon jeedal buu ka jiray ka ah, kalena maxaa lagu dhufanayaa arbaciina tacziir markaasaa wuxuu samaystay jabhad yaroo <laughs> cajiiba reer maqrib oo dhan baa maqlay sheekh cabdullaahi bin yaasiin iyo xertiisa nin allaala ninkii xaruuri ahaayee bahal ahaayee ayaa sheekha u yimid xertuun baa mar keliya aalaaf mualafa noqotay laba arrimood markaa beri jiray cilmi اkalaam horta col buu lahaa alashaacira iyo muctasile iyo waxaa shaqo kuma lahayn alkitaaba wasunna calaa fahmi maqashaan calaa fahmi salafin calaa fahmi salafi lumma an cabdullahi bin yaasiin baa aad buu u nibcaa cilmi lkalaam iyo tasawufka iyo waxaasoo dhan waa ka soo horjeeda tuko gaalna iska celi halkaa u jeeso alif noocaasuu baray saasoo kale bal waxyaabaha laga sheegay inay kutub fara badan oo waxa ay ku qornaayeen intuu aruuriyey buu gubay cabdulahi almuraabidiinta waxaan waa wixii khilaafkii nagu riday faqaama dowlatuhu xilli yar buu ku qabsaday maqrib oo dhan gebigeedaba cabdullahi bn yaasin kulli maqrib alcarab maqrib carab waxaan ka hadlaynaa markaa min afriqiya tunus ilaa waxaan ka hadlaynaa gunta senegaal ilaa qabaa'ili sanhaaja marokada inay taqaanaan maaha maqrib alcarabi marka lagu yidhaahdo waa liibiya wixii dhan liibiyu ka soo rog ilaa waxaad tegaysaa daka caasimadda senegaal intaasaa bal ninka dhulka intaas u qabsaday ka warran dowla muraabiiin meeshuu tagaba sheekhuunbuu udhiiba dadka salaada u og ka celi ribadana ka ilaali khamrina ka ilaali dumarkuna ha xijaabtaan walilahi laga bao in aladiina aamanu wacamilu saaliaati <laughs> ala cabdulaahi biyasiin saa ku wada markaasaa inay lilaahi ka ahayd lilaahi inay ka ahayd ayaa markuu saa u gaadhay buu iskugu yeedhay maadeeradiibuu iskugu yeedhay markaasuu anigu waa kaas wixii aan qabanayay waan qabtay taagteedu intaasay ahayd xukun doonna ma ahayn adduun doonna ma ahayn anigu saxarihii aan ka imid baan ku noqonaya xertii baan ku noqonaya buu yidhahda waxaana nin aan ku wareejiyo ayaan doonayaaye soo tashada oo nin iska soo magacaaba anigu waa tegayaa anigu hee ilmaadee waa tegayaa istaba ya ciidan ma doonaya anigu waa isku tegeen waa isku tegeenoo yuusuf ibnu taashfiino inaadeer ahaayeen ay yidhahdeen ninkaasaa tilmaamaha ayuu u dhowdhow yahay ninkaa noogu dhiib markaas heshiisba ku tihi markaas bay idhahdeen madaxdii odayaashii de waan ku dhahay markaas waan yaasiino waan tegayaa miyi baan ku noqonayaa saxaraan ku noqonayaa dadka diinta ilaahay ma ku wada say wixii aan isku barbaarinay ha waa iga ballan buu yidhahday inaad er markaasuu haddaba xiblaayana iminkaan guursado waan qabaa gabadhu magaceeda uu sheegay xiblaayana waa kuu furayaa buu yidhi eesh calaa inaad er soo ma xiblaayana inaad er waa kuu furayaa ciddadeedu markay dhammaato guurso iyadaan kugu ogahay anugu gabadhnama doonayo dumarnama doonayo ubadnama doonayo miyi baa maxay tole ku noqonaya maantaana iskugu kay dambaysa lacalii laa alqaakum bacda caami haada kelmaddii nabi maxamed yuri sala allahu calayhi wasalam lacalii laa alqaakum bacda caami haada cabsida ilahay baan idinku ogdahay bu ilaahay ka baqa waxaynu ballan ku wada galnayna ka soo baxa dib dambe cabdulahi bin yaasiin looma arag taariikhdana maanta meeluu kaga qoran yaho dambe xataa meeluu ku aasayay lama yaqaan sheekh cabdulahi bin yaasiin inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun waay xataa waa jecelahay ninkaa raxmat ullaahi calayh cabdullahi bin yaasiin waa jecelahay xataa maxaa rasmahu yuusuf ibnu taashfiin amiin اmuraabiiin wkadalika waqaca bamsaari اjariidi bfriiya jariid waa magaalo ku taala tunus taas ayadna ku dhacday friiya haddaad maqashid waa tunus lihada اlcahd xata اstabada kuu sheegay oo kale ayaa ka dhacday buu yii in dadka xoolahooda la boobo oo wax aan waajib ku ahayn lagu qasbo wallaahu laiifu bicibaadihi ayadaasu ku khatimay halkaajubadi meel ma dhignay faslun buu yidhi ay haadaa faslun fii ana atijaarata min asulطaani mudirat biاracaayaa mufsidat liljibaayati war ninkan maana hor daaqad buu inaga soo eegahayaa war ninkan hadda ibn khalduun la hahda alxadramiy alyamaniy daaqadu inaga soo fiirsaha daaqad ayuu inaga soo eegayaa min xujub اleyb faslu wow buu yidhi fii ana tijaara ganacsi min asulطaan madaxdu hadday ganacsiga gasho madaxdu hadday maxay noqoto ganacsato hadday noqoto mudirat biracaaya markaaba waxa dhaawacmayo dhibgaarhayaayo shacabkii kow mufsidat liljibaaya wixii dadka laga qaadaya ee cashuurtiina way fasahaadbasa bimacnaa munaafasatu sula madaxdu hadday kula tartamaan shacbiga ganacsi hadday kula tartamaan ganacsi hadday kula hadday kula tartamaan dowladdiina way jabaysaa shacabkiina heli maayo maxay dee noloshii madooba madooba la tartami karaysaa soo ka baqi ma maysid haddaad ka lacag badan tahay ka baqaysaa ileen mogta xataa haddaad ka lacag badan tahay waad ka he waad ka baqaysaa waan akrinaya warkiisa waan idinku darsigan ninkaan kitaabkiisa aad u akrinaya inta iclam ana dawlata idaa daaqat jibaayatuhaa ogow buu ku leeyahay haddii uu yaraado dowladda waxa soo gelaya dadka waxay ka aruusanayso hadduu yaraado bimaa qadamnaahu ay bisababi maa qadamnaahu wixii aan kuu soo sheegay asbaabteeda awgeed oo maxay ka min ataraf waa tarafkii tarafkii maxay nuu sheekh baraadhay taraf ataraf kow wa kasrat alcawaa'idi waannafaqaat waxaasoo meedhan baa dooddii ku badanaya waqasara alxaasilu min jibaayatiha ummadda waxay ka qaadaysana uu yaraado cala alwafaa'i bixaajaatiha wa nafaqaatiha waxay bixinayso dadka wixii laga qaadayay baan ayaan iskeenaynin waxtaajat ilaa masiidi almaali waaljibaaya waxay u baahanaysaa xoolo badan iyo dadka wax fara badan ay ka aruursato fataaratan biwadci اlmukuusi almukuus huwa jamcu muksin muks muksigu waa cashuur saddex baa xaaraan ah xadiiskii gabadha jirkeeda mahrulbaqiyi mahrulbaqiyi xaaraan buu ahaa walmuksiguna waa xaaraan buu nebigu sal allahu alayhi wasalam mugsigu waa maxay waa wax aan ilaahay ummadda ku waajibin ood ku waajibisid ood ka qaadid su-aal bay fuqahadu markaa isweydiiyaan dowladdu ma ku waajibbaa cafwan dowladda ma u bannaan tahay ummadda inay ka qaado waxaan zaka xoolaha anaa xoolaha anaa leh fardi fardi baad u leedahay dowladda waxay ku leedahay naga in hadday dowladdu tasiiru calaa sanan iddiini soo soo sheegin imika zakay leedahay jib waxay leedahay jizyay leedahay waxay leedahay cugsigiy intaasay leedahay wax intaa dheeraad ah ma igu leedahay dowlad waa suaal fuqahadu harciseenu weydiinana fuqahadeenu weydiinana manhaajka soo xafiday suaal weyn s weydiinaysa maasha markaase waxaa la yidhi haddii ay dowladdu ku soo baxdo baahi ka badan zakadan iyo howlahan ay aruusatay hadday dowladdu u baahato baahi intaa ka badan oo danta ummadda ah maxay ah danta ummadda ummadday u sheegaysa ahluxalli walcaqdiga u sheegaysa hawshaasaan rabaa inaan qabto dakhligii soo gelayna waa yaryahay hawshaasaan u baahana inoo guntabo wax igala qabtaan xaq buu u marka hawshaa maxaa lagu aruuriyey baahi joogta ayaa lagu baahidaana waxaa laga qaadayaa dadka haysta ee haynta leh ila ninka aan haynin isagii oo dowladda u baahan maxaa laga qaaday <laughs> isaga ubaan wa loo celiye kaas laakiin cidda waa laga aruurinaya waa iyo waa inta haynta haysa halkee lagu awdayaa dhibtii uu madaxweynuhu ama dowladdu ay sheegtay baa lagu awdaya hawshii waa la awday shaqadiina waa la qabtay lacagtu ma soconaysaa oo mise waa la joojinaya markaa hawshi waa la qabtay dee wadaa la samaynayey ciidan baa la amba bixinaya dhakhtar baa la dhisayey dowladda wax uma hayso zakadiina way ku filnaan weyde waa isku soo aruuriya waa la yaboohay imisaa loo baahay toban milyan tobankii milyan waa kan maxaan ku qabananaa baahidaad noo sheegtay ha lagu awdo way isku xidhantay makuu dhacda tobanka milyan ma joogtay noqonaysaa sanad walba markaa mise hawshii baa lagu qabtay hawshii baa lagu qabtay wixii dheeraadee la qaadaa waa muksi marka hadda makuu dhacatay hadda wixii dheeraada ee la qaadaa waa maxay muqsiguna waa xaaraan wuxuu la mid yahay gabar tumata lacagta ay qaadato xalaalba mise waa aqwaal baa ka jira afiha aqwaalu am qowlun waaxidu gabadha jirkeeda ka ganacsata shilimaadka ay qaadato khilaafaa ka jira hada muksu noonaya marka xaquu u leeyahay madaxda muslimiintu inay weydiiyaan zake wax ka baxsan iyo kharaaj wax ka baxsan ummadooda hadii ay waxa ummadda laga qaada ay he ay awdigoodo baahida markaa ummadda u taagan baahidaasina waa inay xad leedahay xilli ay leedahay istaagta dadkana aan caam looga wada dhigina inta haysa laga laga qaado inta aan hayne aan culays aan la saarin fahamtum hadan mafhuumka islaamka ee dhaqaalu halkaasu maray waaye allah marka mugsigiiba halkaa inala galay waaye wuxuu sheegayaa halka ilaah kheera siiya jazalla kheer kuleeya halkaa ma sheegay in kaanat qad istuxdiat min qabl wa bimuqaashaxati اlcummaali wاljubaati wamtikaaki cidaamihim marma wuxuu ku leeyahay waxaa la ciriiri la gelinaya qasab wax laga qaadayaa shaqaalihii dowladda u shaqaynayey dadkii zakaada soo aruurinayey iska daa buu ku leeyahy lafahoode iska daa hilibkoode lafahoodaa la jajabsanaya si wax uun looga soo rido taaratan bistixdaai tijaarati wlfalxi lisulطaan halkaan u soconnaa marmar wuuu ku le markaa waxa yaraanaya soo maaha dee wixii ummadda laga soo aruurinayey wa taaratan biistixdaafi ay waxay cusboonaysiisanayaan tijaara ganacsi walfalx beer abuur qodaal lisulطaan sulطaanka laftiisii baa ganacsiga gelaya bu kule mamar markay lacagta yaraato ayuu soo adiga laftaaduba dee keen muxuu ahaa baalkii waxbaa soo wadi soo ma arkaysaan wataaratan hee biistixdaaثi tijaarati wاlfalxi lisulطaan isaga laftiisaa keensanaya ganacsigii buu gelayaa beeralaydii buu gelayaa saas oo kale maxaa ku wada xirsan calى tanmiyaة اljibaaya lacagtii buu rabaa inay badiyaan maxaa ku kalifay lamaa yarawna الtujaara wاlfallaaxiina yaxsuluuna calى اlfawaa'idi wاlghallaati maca yasaarati amwaalihim saasaa magaalada loo arkaya ninkaasoo taajir noqday kaasoo taajir noqday kaasoo shirkadiisu ay cerka ay maraan <laughs> ayuu arkaya markaasuu odhanaya war kuwan lacag badan bay ku shaqaystaan ma haystaane soo kuwa jeebkoodu buuxsamay oo adi maxaa kaa hor jooga muxuu keenaa baradho dee baradho keen muxuu keenaa dacas adiguna dacs keen muxuu keenaa kan adna keen wuxuu arkayaa maxay ganacsatadiisi iyo maxay kasbanaya وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال وaba ninkaas warkiisa kitaabka jumlada imika miyaad moodaa maanta in la qoray maanta in la qoray miyaad moodo intaana ugu dambaysa وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال muxuu odhanayaa taajirki walow ninkan labada milyan rogrogaya ee haddana labadiisii milyan ay shan milyan ay u dhaleen dee laba milyan buuba rogrogaya aniga oo labaatan milyan haya labaatankaygu miyaanay ka badnaanin waxay soo saarayaan ninkan laba milyan rogrogaya eg وأna الأrbaaxa takunu calى nisbati ru'uusi الأmwaal hadduu kan toban rogrogayo daanaa boqol haye eh boqolkaygu miyaanay ka badnaanaynin eeg yuzayinu lahu shayطaan markaasuu is ohanaya wa ninkan waxba ma haystee adigu lacagta ummadda aad u haysid adigu maxay geli ganacsiga maxay toole geli si ay waxay uga soo noqdaan ay uga bataan faya'khuduuna fii iktisaabi الxayawaan والنبات لاستغلاله وفي شراء البضائع والتعرض بها لحوالة الأسواق يحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلظ عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة رحم الله ابن خلدون رحم الله ابن خلدون ركوب السلام عليكم aanu sheegay inu soo habsaa aad ugu salaamayaa allahuma salla calaa sayidina maxamed saxbi waslm haye war hadda ninkan dhegaysta war hadduu ninkanu tabarogrogayo anaa boqol haye eh har ku shaqeeya hadduu doonana si aan isaga loo arag jeeblayaal buu lahaanaya jeeblayaal buu samaysanaya isaana iyagu saaxadda u imaninte shirkada bilaaya insaad u baahanta anaa kuu dhiibay ku shaqee suuqun ka maqlay shirkadda iyagaa leh war ma lehe ninkanaan war ma u dhiibtay si aan saaxadii looga aragdeen fayakuduuna madaxdii maxay samaynaysaa fi iktisaabi xayawaan shirkadii xoolihii bay ka ganacsanayaan nabaad midhihii bay ka ganacsanayaan badaa'ic waxaa tirahda badaa'ic kelmad baa isticmaashaan bushaash bagaash hada huwa kelmad kalaa jirtaa dhoonna bucsharad bucharad exactly bucharadiina badaa'i waa bucsharadii taana way gelayaan wax tacarudu biha lixaalat اlaswaaq suuquu eegaya maxaa maanta shaqaynaya de maxaa socda dee ayuuwarninku de dhegedhegeyn buu leey indhayn bay dadku leeyihin meesha u joogta maanta irbadaa soconaysa maanta dacaska halka dambe waxaas keena yaxsabuuna dalik maxaa ku kalifaya warkaa wuxuu u haystaa buu ku leeyahay min idraari اljibaaya lacagtii ummadda ka aruursanayabaa badanaysa wa takiiri اfawaa'idi ganacsideema intaasa waxaasaa ku kalifaya dhegayso haddaba ibn khalduun dhegayso haddaba aragtiisii siyaasadada dhaqaale wa huwa warkaasi haladun cadiimu waaye dheh wa huwa waxaa tidhaahdaa warkaasi warkaasi halad weeye haladkaasoo cadiimun ah dheh weyn waa ku wa idkhaalu darari dhib iyo dhibaato ayaa gaadhaysa alracaaya shacabkii waa dilan yahay haddii lagula tartamo maxay luqmatu ceeshkiisi haddii lagula tartamo oo ayadu kula tartamo kii isaga maxay u ahaa dhexda u ahaa isagu hadduu kula tartamo ayaa ma wadalika min wujuuhi mutacadida wajiyaashii buu tirinaya marka halkeebuu ka gelaya halkeebuu dhibaatadu ay ka imanaysaa falwal kow mudaayaqaة اlfallaaxiin wاtujaar fi shiraaءi اlxayawaani wاlbadaa'ic wa tasiiru asbaabi dalik waxaa tidhi beeralaydii wuu la tartamay bucsharadii wuu la tartamay xoolaydii wuu la tartamay waa yahay halkee dhibi ka jirtaa dee wuxuu ku leeyahay faina aracaayaa mutakaafi'uuna fi اlyasaari aw mutaqaaribuun war shirkadahan brivatka loo leeyahay buu ku leeyahay iyo ganacsatadani waa isku jeeb isku dhowdhow yihiin agga jeebka kan hadduu hal milyan hayo kana hal milyan laba boqol buu hayaa rag saa usi karaa ama way isku dhow yihiin wamuzaaxamatu bacdihim bacdaa tantahi ilaa gaayati mawjuudihim iyagu inay isriixriixaanna way isqaadi karaan oo isku dhici karaan garabkiisa hadduu ku tuuro iska qaban karo markaaba matole ma dhacayo ile ma kala jeeb weyne ay leedahay waidaa raafaqahum sulaanu fii daliki fi muaaama fii dalika fi musaaxamada u celi haddii uu fardihii tartamayey faraskii sulaanku soo dhex yimaado shirkadii dowladdu hadday timaado he wa maaluhu acdam isagaa ka lacag badan kaiira minhum ka xoolo badan weliba kaas waaba haddii uu shariif yahay waaba hadduu shariif yahe afrikad afrikadu maxay samaysaa ehm, soo dhaadhicin birta birta anaa keenaya hebel baan u xidhe sheerna waan la leeyahay qofka qof kaloo idinka midi ah birta ma keeni karo oo maxaa dhacay waayo hebel baad u xidhantahay o hoostu isagu sheer kala yahay batroolka ehm, ha keeni ha keeni hebel baa keenaya hoostuu kala yahay sheer ayuu kala yahay caanaha anaa keenaya hebel baan u xidhay caanaha adeer hebel de hebel waan idinkaan idinka ilaalinaya maamulkiina idinkaan idinka ilaalinaya idin danaynaya hoostuu sheer kalowdiga miyaad maanta afrika maxaa haysta idila tahay maxayna dunyana baabiyey keyrkay naga reebay dadka miyaynu ka caqli xunnahay kama caqli xunna miyaynu ka cilmi yarna kama cilmi yarin miyaynu ka raganimo yarna kama raganimo yarindee ilaahay baa qaybtiisa iyo cadaaladdiisa dadkan ka hor imanaysaa ileene ee waxaynu haysaan mishiinkiina kala hagi lahaabaa inagii nagu ciyaaraya mishiinkii ummadda halkaa dhexda u yaalla ummadda kala jihayn lahaaye nin walba maamul u samayn lahaayo ummaddu ay dhaqaaqi lahayd ayaa muxuu ku jiraa isagii baa shaqada ku jira kugula jira makaala meel ugeey haddaba waa kaas sir walihii baa ciyaarta hadak loo kala loo kala heli ogyahay badag waa dhaqaaliyaha ishcala yasiin koob iyo tobankii imsaa lagu ciyaara kubadaha shan iyo toban shan toban anaga illiga otobeed waaan si wa walba imika u qaaligaroobe waxaan sii amba tana shan iyo toban noqotay koob iyo toban iyo koob iyo tobanka laska horkeeno siyiri walihii hadduu koob iyo toban kan qaar ka mida ula jira ka waran <laughs> waliba bacyaar bay noqonaysaa adeerayaan yaar bay noqonaysaa taasuu kuli ishcala tusaalayaasin ka xoola badan oo qaanuunkiibuu ka hayaa oo wixii o dhanba maxay ka hayaa nin baa beri halkanuu noogu yimid waa nin masriya ah wuxuu doonayaa muus tacrifuuna muus muuska ma taqaanaa moos le waaya moos muus muus buu doonayaa markaasi anagu halka muus noogama baxaan ku nidho xabad yar biyo ma haysano xabad yaroo aad mooddo inay gaajoonaysaa meelaha lagu iibiyo annaga muuska muuskii waaweynaa koonfur buu yaallaa baan kuhi muus iyo maango iyo <laughs> annagaana ka taganay waanu ka tagnayo bilaa muus baaba markaasuu shirkadaha ila hadlo haddaad cid garanaysaan markab muusan doonaya markab muusa lacag fiican maku jirtaa markab kaa mise kuma jirto dallaalnimo markabla dallaalo ka war ish calaa wadaa soo bax wax kana ka baxayo xamar baan tegayo dadkii baan tegayo leenkii baanu xidhnay wixii baanu xidhnayo qabax daalkii baanu dirnay markab muusa ileen muuska masar nin buu u xidhan yahay waa tan ay is og yihiin ayo duqa weyn amar baa soo baxa la yihi markabkaasi yaanu kasoo yaanu ka soo bixin dekedda waxaan ka hadlaynaa over two million dollars laba milyan dollar baa ka hadlaynaa wax ka badan hadda fiiri hadda ninkii un baa la hadla war waxaagiiba kuu baxeen xasbi allah wanicma alwakiil war xasbi allah waa sax waa aayad quraane <laughs> qur-aanku waa oraayne markuu soo saari waayeba kelmadkooda war miyaana tol lahayn baa kuwi meesha kuu jooga cid meesha qasabkuugu soo saarta alcasabiya war meesha bahalka hadhow ha laga heshiiye bahalka cid ka soo saarta horta ood iibisid hadhow haba lagu xidha ee eh. bahalka cid ka soo saarta axna ma qabaail baan ma qabaail baan sidiina nahabiyu ninkii halkiiba markabkii kaga qormay muuskii baddaa lagu daadiyey khasara khasaaratan cadiima intaan anigu aan ogahay keliyaan ilaa saada fajr idiin wadi tusaalooyinka anigu intaan ogahay keliyaan dhacdooyinka maxay dhacday saas waaya waaya allahu mustacaan marka halkaa wuxuu ka soo qaatay markaa de mashiinka mashiinka lama tartami kartid adigoo jeebla yar ah hadday dowladdii timaado lama tartami kartid de saaxadda ayuu ayuu kaa saaraya uu soo tiriyey waaya allahu mustacaan calayhi tukla hor iska socdee tusaalooyinkii dhacay uu ka sheekaynayaa xilligii reer bani cabaas waxay sameeyeen waaya halkaana aad buu aad buu aad buu ugu ugu ugu taagtaagsaday inaanu suldaanku u bannaanayn saxna inaanu ahayn ummadda inuu kula tartamo maxay ganacsi inuu kula tartamo isagu waa regulation isagu kala hagayaa isagu kala hagid buu ku leeyahy lakiin isagii waa inaanu interest gaar ah waa inaanu waa inaanu muxajal ku lahaanin laba boqol afar boqol toddobiyo sideetan laba bej saddex bej ka bood baleeg afar boqol toddobiyo sideetan muxujid baleeg waayahay sistamkii dhaqaale iyo ganacsatadii xoolaydii beeraleydii batroleydii wax walba tiri ayaa waxay arkeen inaanay la tartami karinayo mashiinkan ka muruqa ka muruqa weyn maxaa dhacaya maxaa dhacaya wadanka ka yaacayaan buu ku ibn khaldun hantidiina si siray u saarayaan hantidiina he waa waa waa la saarayaa waxaa la isku dayaa in la tago dowlad kale oo wixiisa yar inta noosha ka hadha uu cunadeen ilan ganacsi suurtagalumaaha ileen wuxuu yidhi wlama yatawacahu ahlu duwali min maali hadihi macaaib almacaaib waa cudurada cuduradan dhaqaale hadday ummad ku dhacda buu kuleeyay dowladaha saara alkaiiru minhum dadkii hantida lahaa yanzicuuna ila alfiraari can الrutabi bay ka yaacayaan ninkii xil haya xilkuu dhiibaya ninkii shirkad lahaa lacagtiisii buu saaraya maxay rabaan inay dulmigan inay ka cararaan watakallusi can ribqati sulaan xadhigan sulaanka in laga cararo ayaa la doonayaa bima xasala min aydiihi min maali dowlati ilaa quطrin aakhar dowlad kalea rabaa in la aado oo la iskugu tago wayarawna annahu ahnau lahum taasaa iyaga uga khayr badan waaslam u nabad badan fii infaaqihi wa xusuuli amaratihi war halkaasaan ku shaqaysanaya maxaa meesha dhigay wa huwa min alaqlaaq alfaaxisha hadduu warkaasi dhaco oo rasilmaalku kaa caraaro ka war rasilmaalkaaga hadduu kaa yaaco ka war laba mid naftiisa hadduu u boqo inaad xidhid hantidiisa hadduu u boqo inaad kala wareegtid miyuu ku daawanaya ma ku sugayaa mise hoostuu ka saaraya wuxuu saari karayo ma mise ma saari karayo hadday taasi dhacdo nabi ku leeyahy waa gafafka waaweyn iyo awhaamta waaweyn ee fasaadka u keenta xaalkooda iyo iyo adduunkooda mxuutalkeen haadaa bidabti waa ah maanta dhacay bidabti waaas ah maanta dhacay turkiga allaala wixii lacag khaliij taale turkiga tagtay imika dowladaha markaasa maxay noqotay turkiga maay heshay maxay heshay lacagtii kuwayti lacagtii qaطa lacagtii lacagtii ciraaq lacagtii suuriya lacagtii libiya allaale wixii yaacayey milyan saara mid toban milyan saara mid labaatan milyan saara gagagaga halkanay bay nagu soo mari jireenba laanda lacag yar baan hayna ayaa noo soo saaraya meesha bangiba kuma hayne bangiya dhextiraafsayba ma hayne meelaha orow sii socdaa hadda fiiriya waa la yaacaya markaas waa la yaacaya waana bidabti waana dhacaysa maalka marka laga hadlayna maxaa la yidhahdaa ra'sulmaali jabaan maxay dhaan haye wayaacya lacagtooda la saarin warkaas horta waa sida warkaasaa dhacay waclam ana alkhalaasa min dalik dowladi arinkaa ma ka badbaadi kartaa cudurkaa hadduu ku dhaco ma ka badbaadi kartaa waclam buu yidhi ana alkhalaasa min dalik bacda alxusuuli hadduu mar dowladi cudurkaasi haddii uu galo casiirun mumtanic inay ka kacda waa adag tahay buu kalaas lanna kuma qancin kartid shacabkaaga kalsoonida mar baad haysataa trust iyo confidence mar haddii ay ummadaadu iyo dhallinyaradaadu ay kaa jeedsato waxaad sheegaysaa inay been ay kaa tahay mar labaad iguma qancin kartid haddaad akhridid boqoliyo afariy tobanka hogaankuna waa sidaas hogaanka adduunkuna waa sidaas hogaan siyaasadeed hogaan diineed mid spirituala ah, wuxuu doonaha noqdo mar hadday laabtaada kalsoonidu hadday dilaacdo ood iga weydid kalsooni waxaan doonahan kugu akhriyo waxaad ku jirtaa un maxay tatawajasu minii khiifatan mar labaadna aminku sabaaxadeega baad leedahay marka haddaad dharbaaxa ku dhufan kari weydo halkaa iga joogun baad leedahay ani mar labaad mar labaad isiri maysid mar hadduu cudurkaasi faafo buu ku leeyahay ummadda hadduu ku faafo ma laga kici karaa casiir mumtanic waa adag tahay buu ku leeyahy nacam faina saaxiba hada algarad inamaa huwa almaliku binafsih maxaa dawayni kii dawayn lahaabaa cudurkii ah buu ku leeyay <laughs> ah, muxuu yihi gaariye warku ah, ah, gabada yaqaanaaw raximahullah muxuu yii waxaad leedahay barhkii daweyn soo maaha gabay dembi he cabdiraxmaan xabsa tahay ya kor kor u qacodkaaga ku maqladeer he bal ninkaasi markuu bal gabaygaa markaas akrina ninkaasi halkee buu ka soo eegaya adduunka faina saaxiba hada algarad cudurkan la leeyahay hala daweeye buu ku leeyahay yaa wada huwa almeliku nafsu falaa tumakinuuhu الraciyaة min dalika طarfaةa cayn wlaa أhla الcaصabiyaة اlmusaaximuuna lah bal fii ظuhuuri dalika minhu hadmu mulkihi watalaafu nafsihi limajaari اlcaadaةi bidalik raxima اllah ibnu khaldun calaanin warya wuxuu ku leeya war ninki isagii baa looga taagi laya war ummadaada ha fasahaadin ummadaada isku hay ha kala kaxaynin isagii baa looga taagi laaya soo maha laga qaban kari maayo buu ku leey raaciyadu xataa hadday doonto oy u tagto war waxa naga daa ay tidhaahdo ma qabsoomayo casabiyadii meesha keentay isaga alcasabiyadii ataa meesha keentay waa nin sii dumaya boqortooyo sii laalaada nin naftiisii halaagaya yaa qaban kara limajaari اlcaadati bidalik halkaa jidkaa ninka maraa waa inuu qarkaa ka dhacaa walan tajida lisunat اllaahi tabdiila walan tajida lisunat اllaahi taxwiila waaya waaya tiimkaad sheegaysa waata tiimka reer capitalku yaanu yaacay halkaa markay gaadhaan ay arkaan buu kuleeyay madaxdu dadkoodii oo yaacaya oo hantidii la yaacaya yamnacuunahu min asafar ma malaysia de malaa ibn khaldun bay ka akhrida de ya darsiga maantan waa igu socdaa hadda inuu idinka idinku socdo garan maaye wax badan baa taataaban oon arkaya ay moogta afrikada hurdo imtixaanka ya deinagaba jaarka waaa isku dar kamarda kuma haystaan ay haysaan iska dheh <laughs> allah almustacaan alayhi tuklaan walaa xawla walaa quwata ila biاllah waxbaan islaa idiin sheegay waaya safarkay u diidayaan bay abanaya ymnacuunahu min asafr iskabadaabuu ku leey tole walaqad kaana banuu umaya biاlandalus reer bani umaya andalos yamnacuuna ahla dowlatihim min asafari lifariidat اlxaj iska daa wax kala xataaye oo markuu ibnu khalduun ka soo cararaya tunis kitaabka markaynu bilownay maxaynu nihi muxuu kusoo dhuntay waa soo xajinay maanu odhan ila waa kii walaalkii la dilay leena walaalkii hortiisaa lagu qowraacay wayn nagii sheegnay isagana waa lagu soo socday hadana kitaabka qoray wuxuu kaga soo baxsaday kitaabki intuu qoray kan ayuu horta ninkii madaxdaha yidhi waa ka risaaladii koowaadee aanan idinku idhi ma bilowgii hore ku ammaanaya dee ninkii meesha joogay ammaan aan cid lagu ammaanin buu ammaanay war kugu dhacday oo soo xajirayaa buu yihi buuggana waa kugu ammaanaye horta yaanbabix <laughs> saasuu kaga soo dhuuntay wuxuu ku leeyahay xataa reer bani umaya markay dareemeen bay ku leeyihiin dadkoodii hantidoodii waxoodii inay u baqaan xogtoodiiyo sirtoodii inay saaraan xataa kaanuu yamnacuunahum min alxaji xajka xataa waa u diidi jireen in ay maxaytooley aadaan falam yaxuj saa'ira ayaamihim axadu min ahli dowlatihim madaxdoodii iyo acyaantoodii iyo tujaartoodii iyo indheergaradkoodii intay reer bani umaya andalas joogeen qof kama soo xajin qof mamnuucda maxaytoole kacdo markay dowladdu duntay reer bani umaye dawaa'iftu ay andalos ka qabteen baa dadkii loo bilaabay inay inay soo xajiyaan oo ay yimaadaan waaye taana halkaa iga dhigisna الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فصل في أن نقص العطاء من السلطان نقص في bal ninkaasi eh, bal waxaynu maanta nahay inuu ka hadlayo in kale ila eegaba horta anigu yaabay xalay oo saaka yaabay marka ninkaa eegay kanna waan akrinaya isagana kadibna waad fasahay maanta darsigeedu kuma dheeraynaya insha allah tacaala faslun fi ana naqsa alcaطaa'i min asulطaan naqsun fi ljibaaya handaraab tacrifuuna handaraab hada alhandaraab baabka handaraab inu bixiya isaga marka uu madaxu yidhaahdo shilinyaanu iga bixin ani shilinyaanu iga bixin waaan waxaan aruuriyo mooyaane shilinyaanu iga bixin haddii uu yidhaahdo buu ku leeyahay bal waxa dhacaya eeg naqsulcaaai min asulطaan madaxu hadduu wax bixin waaye isagii naqsun fi ljibaaya maxaad aruurin dhaqdhaqaaqii baa istaagayso ba ileen dhaqaaluhu waa sida dhiigga jirkaaga ku wareegaya xataa laa yakuuna duulatan bayna alaqni oo dhiga wareegaya marka haddii la waayo meel ay wax ka soo baxaan oo bushkareeya wixii deedna shaqaale والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم يا ميجا ميجا ماركت كوين ودولة ومنه مادة العمران كبع نقالة اسمهنا هل كانوا كدشا دغيسو فإذا احتجن السلطان الأموال والجبايات أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها سلطانkii baa ku dhegay lacagtii wixii soo gelay buu ku dhegay ama waaba la waayey meel ay martay falam yasrifhaa fii masaarifihaa masaarifteedii kuma bixinayo ama ha noqoto shaqaale ha noqoto ama mashaariic ha noqoto ama mualafatu quluubuhum ha noqoto ama wadaadada cimaamada ha loogu iibiyo bilaa cimaamadan haysta imka saasoo kale ha afiish marka waa adagyaha waxba ma bixinayo hee maxaa dhacaya buu ku leeyay qalla xiina idin maa biaydi lxaashiya xaashiyata waa maxay horta waa intii isaga ag joogto horta shacabku haynoo dambeeyeen horta intii ag joog joogtay baa horta aan soo roganaynin koow wanqaaca ayda maa kaana yasilu minhum lixaashiyatihim wa dawihim isagii halkan jooga inta u dhowbu horta u dhiibayaa inta u dhiibna inta usii dhow bay u dhiibaysaa intaasna inta usii dhow bay u dhiibaysaa ilaa maqaaxid yarkoo fashaa uu soo gaaro saas waxay ku wareegayaan meesha waxaa dhacay maqas uful uful muxuu yii nine nine nine sooma jiri quful de wadanka waa idila joogaaye bahal qarab haye mafiish shilin kaale soo saarada waa kaas mafiish qalla xiina idin maa biaydi alxaashiya wixii baa yaraanaya wanqaطaca iyagiina intii u dhoweyd waxay siiyaan ma hayaan waqalat nafaqaatuhum jumlatan ilan hadba hadduu boqolku soo galo boqol baad isticmaashaa hadduu kunku soo galo kun baad isticmaashaa hadduu tooban ku soo galo tooba isticmaal haddii waba kusoo geli waayaan ka war maxaa yaraanaya markaa nafaqadii baa yaraanaysa laakin wuxuu kusoo gelayaa yaraaday adna waxaad leeda labaatanka doolar iyo ana kaa dhammaane iska lugoya batool ha ku shubanin ha gaariyadii waxaa ku dhacaya gaariyadii nin walba wuxuu isleeyahay toban dooroo batool intaad ku shubi lahayd islaanta tobanka door carruurta ha ugu karisee adna iska lugee nafaqadaadii baad yaraynaysaa wa mucdamu sawaad dadka badankoodu saasay ku dhaqmaan wa nafaqaatuhum akaru maadata lilaswaaq oo suuqan muxuu ku kala socdaa buu ku leeyay maqaaxidan taajirkan bidaacadan waxaan maxay ku socdaan buu ku leeyay so wareegayo un oo waxaan kan ka iibso kan sii amaahi wixii baa ka baxay buu ku maxaa dhacaya markaas fayaqacu alkasaad alkasaad waa maxay waxa weeyaan kan af soomaali baan rabaa dhaqaalaha ad u isticmaashaan ayaa dhackisaad xiinaidin fi aswaaq suuqii miju abadan marka dukaan baad u gelaysaa koob iyo tobanka duhurnimo ama labiyo tobanka duhurnimo salaada intaan la eedaamin ma uu furan yahay wax kasta wuxuu ku leeyahay la iima aftaxin ilaa saaka anaa laygu yihi la iima aftaxin waaniga imikana u weysaysanaya masaajidkan u socdaa buu yiri maxay too leesh maxaa yaraanaya maxay ninbaa halkan bakhaarada halkan mid ka midaan shaaha ka cabaa shaaha caanaha geela iskala fadhiistaa kan ka qolooyinkan sadaqada weydiistay ee aroortii wax nasiib wax nasiib yidhaahda ee islaaneen tobanadii barkii meelaha usoo gasho wax nasiib wax nasiibay tiri ninka bakhaar kale islaanta aad u yaqaano hadee jeer waxbaa u qornaa islaantii buu waraystay isagana waa kan laygula layba aftixin markaase wuxuu ku yidhi eeyahay saaka maxaad soo qabatay saaka maxaad haysaa buu ku yiri ila bakhaaradoo dhan bay soo martay leele saaka maxaa maxaad haysaa bay markaas waxay jiray xilligaa konton kun ilaa lixdan kun baan jiray oo ah. xilligaa konton kun ilaa lixdan kun baan jiray oo yar ka hor imikana shan ilaa toddoba kun baan bay tiri intii yaraduu siin jiray buu horta siiyey markaasuu almiso waa konta ku lixda kun ba shan kun ka haysaayeen anigana weli hee la ima aftixin muxuu ku leey markaa haddii waxaan meel adag laga xidho maxaa dhacaya fayaqacu اlkasaadu xiinaidin fi اlaswaaq suuqii baa xidhmaya watadcafu arbaaxu fi اlmataajiri liqilaة اlamwaal fayaqilu اlkharaaju lidalik maxaa cashuur laga bixin maxaa sadaqa laga bixin maxaa dayn laga bixin maxaa cid laga amaahini ma jirto ayuu ku leey nacam halkaasu taana halkaa ayuu mtolay ayuu mariyey waaya ku celiyo warkiisa dhegaysto wuxu faina dawlata kamaa qulnaahu hiya suuqu اlacdam um اlaswaaqi kuliha markuu iminka maraykanka wixii weynaa markuu dhacay maraykanka financial crisiskii weynaa markuu dhacay bangiyo dhani ay kaceen yaa badbaadiyey waddanka ma shacabka isbadbaadiyey mise dowladdaa dowladdaa sii daysay gabadhaas daynaysaa ya ilahay ma mafiish mar allaala markay waxsaa isku bedelaan waa in lasoo daayaa la soo daayaa ummadda la kala badbaadiyaa haddii kale bal waxba yaanayna siina inteedu aynaga qaadan anuama hadle wax siinta haba dambayso warinta yanu ha haysanno bas intaa haddaynu kala badbaadno faina dawlata kamaa qulnaahu waa isagaa leh hiya suuqu lacdam umu laswaaqi kulliha giiga maarketka ugu weyni waa dowladda buu ku leeyay wa asluhaa wa maadatuhaa fi اdakhli wاlkharaj labaas wayna isleekaadaan waxaad soo aruurinaysid iyo waxa aad bixinaysid laakiin keen keen keen keen uun hadday noqoto waba halkan kalena waba aanan ka bixin marka mashaariic baxaan nacam maalka siyaasiga ah maalka siyaasiga ahe faasidka in la joojiyo waan qaba anig maalka maalka siyaasiga ahee faasidka in la joojiyo bimacnaa oday laaluush la siiya iyo waxaa in la joojiyo sharca waan qabaa sax wey jooji jazaaka allah khayrtaas laakiin maxaa la rabaa maxay inuu baxa maxay mashaariic waaweyn inay baxaan markaas oo shirkadaha rivate la siiya waaweyn oo maxaytole wadooyin saasoo kale dae wadadiin anaa dhisaya dad tiaahid maxaytole gidaarka akil aan ka dhisayna ciidankaa dhisaya markaa ummadda maxay cunaysaa markaa waaye waayah dadkii ileen marka iminka markaad tiraahid mashruucaasi waa sideed milyan doolar baa ku baxay tiraahid shirkaddan shan boqol baan siiyey shirkaddaa afar boqol baan siiyey shirkaddaa saddex kun baan siiyey dase lix bilood baa magaaladii hee ay yar qoyaysaa darawalkiibay gaadhaysaa dalaalkiibay gaadhaysaa kii laga iibinaya kii birta laga iibinaya islaanti yareedee meesha yaree laga kerinay shaha ka kerinays shaha cuntada kerinaysa waxma gaadhaysa waxma gaadhayo war wixii basaan u laakiin haddaad tidhaahid wax walba anigiibaa qabanaya dowladdii haddiiba aan qabanaya haddaad tidhaahid daakhi siyaasad ma aha xaqiiqatan siyaasad ma aha anigu maoran ibn khalduun baa yidhi <laughs> ya odayaadheh odayaa yidhi warkaa ibn khalduun baa yidhi <laughs> ijcalhaa fii raqabati caalimin wakhruj saalim buu yidhi u sur biyo raqabadda sheekh raqabadda u suro adigu nabadgelyo ku baxa waayahay hada wallahi waa war cajiiba wuxuu ku leeyahay wa asluhaa wa maadatuha fi اdakhli wاlkharji waa ina iswaa faإida kasadat waqalat masaariifuhaa hadday dowladdu fadhiid noqoto waxay ummadda gelinaysaa yaraado faأjdaru bima bacdaha min alaswaaq dowladdii baan waxba ka soo baxaynine ma bakhaar ba wax ka bixi tii weyneed hadday waxba ma haya ay tidhaahdo kii yaraana muxuu odhanaysna isaguna maxay maayo wuxuu ilxaqu وأيضا فالمال إن ها انتنا كو ختمنا وأيضا بيقول لك دغيسو فالمال هنتدو إنما هو متردد بين الرعية والسلطان مالك لغو شيغابو كليهي halkan ku ku halkanu ku meeraystaa tuxibuuna almeeraysi almeeraysi halkanuu ku meeraysanaya hantidu waa maxay waa madaxda iyo shacabka ayuu lacagtuusaa ugu dhex wareegtaa minhum ilayhi wa minhum ilayhi isagiina iyagiibuu ka qaadaya maxay cashuurtii jibaayadii uu ka qaadaya hadhowna iyagiibuu kusoo dhex kusoo dhex daynaya iyagiibaa ganacsanaya oo shaqaysanaya haddana sanadka dhammaadkiisiibaa wax laga laga aruurinaya markaa baashu sidaasay laakiin haddaad tiraahdo albaabkii ka furan tahay halkaa kilima ka soo gasho <laughs> dhegeyso muxuu yidhi war dhegeyso waryaa war hoy dhegeyso war khaldun baa kula hadda war muxuu ku yidhi war hadda dhegeyso faidaa xabasahu sulطaanu faidaa hee faidaa haddii xabasa uu xidho haa uu damiirka u celi lacagtii u celi insaamayd ku laqbeeyaa taana waan garanaya dowgada taana waan ku fiicana faidaa haddii buu yihi xabasa uu xidho haada damiirka u celi asulطaanu sulطaanku haddii uu xidho cindahu agtiisa hadduu ku qufulo lacagtii haddii uu ku qufulo faqadathu raciyatu ummadiina ay waxba weydo maxaa dhici buu ku leeyahay sunat اllahi fii cibaadihi sunnadii <laughs> ilaahay baa dhici way dumaysaa dowladdaasi lagu kala tegaya wsal اllaahuma he wslam mubaarak calى sayidina muxamed waxaa darsigii ibnu khalduum laba xisood baa iga dhiman haddii ilaahay se gebagabaynaya midi waa darsiga soo socdo waxaa weeyaan alظulmu yu'dii ilaa fasaadi اduwali wاracaaya dulmigu dowladuu dumiyaa darsigaa isaga khamiista ayaan qaadanayna haddii ilahayd isagana waa saa'imkaan ugu dheeraanaan ugu ugu dheeraanayna haddii ilahayd isagaa ku dheeraaday anna waa ku dheeraanaya khamiista kusii xigta haddii ilaahay idmo in yaroo iska naashnaasha iyo in yaroo maxaytoola xawaajina yar xawaashaynaya markaa inta ugu dambaysa haddii ilaaha idmo kitaabkii halkaasu labada khamiisood buu inagaga dhammaanaya kitaabka ku xigi doona haddii ilaahay idmano khamiista ugu dambaysa ayaan idiin sheegi doonaa iyo yaa dhigayaba yaa yaa akrinaya yani kitaabka la akhrinayo iyo yaa akrinaya waan idinku sii samaynaysa waan sii jeclaysa taluu ya akrinaya taluu maxaa la dhigaya isbuuca ku dawaqa marka intaaya ilahay dembigeena ha dhaafo dembiga waan ha dhaafo sala allahu calaa sayidina maxamed ali saxbi wasalam jibaayadii baa yaraatay wixii ummadda yani inkamkiiba ayaa yaraaday tushrifu dowlatu cala nihaaya soo qofku ma kaco soo bakhaarku ma kaco dowladuna soo ma kacaan ma kacaan mise ma kacaan way kaca haddii daynta lagu leeyahay dawladda daynta lagu leeyahay iyo waxa soo gala hadday kala bataan ma kacay mise ma kicin wa cindamaa tanhaaru dawla dowladuhu marka ay si dumayaan aad ii dhegeysata markay dowladuhu sii dumayaan wuxuu yidhi yaksuru lmunajimuuna waxaa bata buu kuwa lala tashada wax faaliya way bataan buu kow wاlmutasawiluuna iyo kuwa qarafaysanaya ee dowladaha dowladaha ka qarafaysanaya masaakiinta shacabka maaha kuwa albaabada madaxda jooga qarafaysanaya bata buu yihi wاlmunaafiquuna kuwa aan runta sheegaynin ee wax walba waa tamaam cirkay marasa maantaan soo mara suuqo siduu suuqu siduu siduu ahaa anuun baa ogaa madaxweyne cidba ma ogaba almunaafiqiinta runtaan u sheegayn waa munaafiqiin wاlmuddacuun iyo kuwa sheegta aqoonta beenta ah een aqoontii garanaynin wاlkadabaةu wاlqawaaluun kuwa beenta iyo warka beenta afaafiyaa bato buu yidhi waxaa bato buu yidhi ibnu khalduun wاlmuganuun iyo kuwa heesaha utma heesaha ha gaariga kii wadaa kii wadaa loo dhiibaa warta gaariga len halkaasaa gaariga waxaa laga soo qaataa laysan baa lasoo qaata gaariga yaa wado horta ma aqaano gaari markaan rabo gaari inaan wato halkeen tegayaa iskuul i gaariga loo wado dowladdaa siisay kaa laysanka waa la tababaraya imtixaan baa layga qaadaya maaa laysiinaya markaa laysankii aan ku wadi lahaa gaariga marka aniga iyo kii iga horeeyey hayga yar xariifsanaadee eh. laakiin de laysankii waan haystaa soo maha ir beenta iyo huhaada afrikada meeshay ku baaba'aysa waxaan idin sheegay walmuqanuun baa badanaya wshucaraau nadaamiyuun kuwa gabyo ee gudaha ku jira hortaabo lama aragba way bataan buu yidhi wاlmutasaclikuun kuwa ciyaal suuqa ah ee afka xun kuwa afka khuraafada waxbaanu aragno xalay baan kugu riyoodo ina allah ina oo maxaan qabanay dee nebigaaba la joogtaba allahuma sal wallaahi wlmudaaribuun kadaabiin waxaasaa bata buu ku leeyahy waqaaricuu aلطubuul iyo kuwa durmaanada hay hay hay weligaa hay idinku mid soo gaadhine innagaa soo gaadhina waxaasaa bata buu ku leeyahy wاlmutafayhiquun fuqaha maaha iddicaau اlfiqhi kuwa sheegta ayaa bato buu ku diye adciyaa macrifaan ku qoray wاlmadaaxuun iyo kuwa aadka wax u ammaana ayaa bato buu ku leeyahay wاlhajaauun waan ku ammaani wax isii haddii aad wax isii weydana waan ku caayi labada mar wa siisaa mar walba markaan ku ammaanana isii marka aan haddaad isii weydana maqaaxadaasaan fadhiisanaya caawo dhan ku caayaya warkayga waa laguu keenaya markaa naga aamusiye naga aamusiye ama xili looga dhiibaba waxaasaa batabu maxotol ku leeyahy mukhafiin iyo wاlntihaaziyuun kuwan opportunitigoodu iyagu fiirsanaya ha isaga maxaa u dan ah aniga sida waxaasaa maxotole uu badanaya buu ku leeyahy inta soo sheegay buyuri ibn khalduun kullu haaulaai yaxtaajuuna ilaa maal intaasoo dhan maxaa lagu hayaa ila waa cusbadii casabiyadii cusbeed weeye casabyadii dowladda lagu taagay mabda iyo ra'yi diineed bay kugula joogeen soo maha <laughs> yugooyo waa dhegeyse allahuma sal slam fiiri hadda allahuma sal ala sayidina moxamed intani buu ku leeyahay waa maay maxay noqotay waa casabiyaddii cusbayd marka casabiyaddani kooxdani kugulama joogaan maxay mabda kugulama joogaan diin kugulama joogaan casabiyaddii hore kugulama joogaan ee maxay rabaan inaad bixisid lacagtiina way yaraatay lacag aad siisaana jibaaidii maat ma jirto wahaada awaanu intihaai duwali buu yii marka khalaas hadduu kaa waayaan intani ila marka hore kugulamay joogin maxay mabda kugulamay joogino way kaa tegayaan marka ummadaha ay dadkaasi ay ku bataan ogaada waa ummado aan caafimaad qabin ummadaha ay ku bataan runta in la sheego hadduu wanaag sameey jazaaka allah khayr baarak allah fiik hawshaas waad ku fiicantahay war hawshaasna waad ku qaldantahay naseexadana si allaala sidii sharcigu ogolaa in maxaytalo loo mariyo aan hela anigu ama han waayo inaa dowladdu qurux badnaato aniga ayaa maaytoola iidana hadday dadkaasi inagu bataana oo dowlad he caafimaad qabta waa ummad yadna caafimaad qabta sal اllahu calى sayidina mxamed wasaxbi waslm haddii wuxuu yihi eh, su-aal haddii dowladdu hadday sekada ururi weydo shacabku ma diidi karaan cashuurta xoolaha laga qaado shacabku ma dulmiba darsiga imkaan sheegnay hadda fiiri akada horta aruurinta akada ummadda waajib bay ku tahay soo arkaan islaamka shantaha maaha waa waajib o laba cidda aruurinaysaana waa madaxdooda oo dadka baraifatkii zakada ma ma aruurin karaan yaa aruurinaya madaxda muslimiinta waxay u samaynayaan maxay wasaarad dowlad hay-ad la yidhaahdo waa zakadii halkaasaa lagu aruurinaya sideeddii ilaahay qur-aanka uu ku sheegayna masaarifteediina sideed bay ahayd oo iyada laguma sideedeedaasaa la inama sadaqaat lfuqaraa ilaa aakhirkeedi halkaasaa la marinaya sowracad maaha marka ummaduna waajib bay ku tahay inay bixiso dowladdana waajib bay ku tahay inay aruuriso meesha la marinayaana ilaahaybaa sheegay saddexdoodii maxaytoola sheegay waay dowladdii way tidhi markaa ma aruurinayo zakadii waa la aruurin waaye ummaddu ma samaysan kartaa iyadu dad u dhax ah iyagu ay ku kalsoon yihiin oy waxoodii u dhiibtaan nacam way samayn karaan markay fasax ka qaataan ayo dowladdoodii fasaxay ka qaataan ay ka qaataan maadaamala afartaa tujaane raggaa waaweyn baan u igmanna inaanu sakadaydii inaanu maxatoley u dhiibno baanta xoolaha laga qaado shacabka ma dulmiba tan waa mugsigii baynu sheegnay mugsigii waan sheegay imika waxaan idhi dowladdu ma ka qaadi kartaa shacabka ay hayso ay maamusho waxaan zake ahayn haddii baahida zakadu ay awdi weydo howlaha ay dowladdu ummadda ay u hayso way u bannaan tahay hawshaa in ku filayna ummadda inay ka qaado inay dibna ugu celiso hawshii la yidhi way u bannaan tahay laakiin haddii ay maxaytoona samayn waayaan oo ummaddiina laga qaado laga boobo hanti gaara laga samaysto dibadaha la dhigto wuxuu la dembi yahay gabadhii jirkeeda ka zinaysanaysay lacagtay qaadatay la dembi tahay warka in la caddeeyo saa maaha nebigu saasuu yah sal allah ala lakin haddii ummadda wixii looga qaaday waddaan idinku samaynayaa doox baan idinku xidhayaa biyaan idinku samaynayaa beer baan ku abuurayaa jaamacadaan ku dhisayaa dhakhaatiir baan ku dhis intaasaa igu baxaysa wixiina halkaasaan geliyey hadday noqoto way bannaan tahay waa tacaawunun cala albiri wtaqwa in isu kaalmaysto sal allahu calaa sayidina moxamed وعلى آله وصحبه وسلم